hayra almu'minati iyo addoon aan mu'minad ahayni laa yasixu inuusan asaxaynin altakfiiru ku kafaaro gudid bihaa iyadoo lagu kafaaro gudo wuxuu arrinkaa u deliishaday bikhabari mucaawiyata bni alxakam khabarkii mucaawiyata ibnulxakam ayuu deliishaday buui ayib wa annahu isagu araada inuu doonay wa annahu mucaawiya araada inuu doonay an yuctiqa inuu xoreeyo aljaariyata addoontii alsawdaa'a ee madoobayd likafaaratin kafaaro darteed inuu xoreeyo wa sa'alahu wuxuuna weydiiyey rasuulallahi sal alla lay wasalam ayuu weydiiyey can ictaaqihi xorayntiisa isagu uu xoraynaya iyaaha addoonta uu xoraynayo faimtaxanahaa addoontii waxaa imtixaanay rasuulullaahi baa imtixaanay sal alla alay wasalam fa qaala markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla lay waslam lahaa iyada wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaanahay fa ashaarad way ishaartay oo way tilmaantay ilayhi xaggiisay tilmaantay fartay ku fiiqday wa ila asamaa'i samada xaggeedana way tilmaantay yacni intay isaga farta saa ugu fiiqday bay haddana cirka farta ku fiiqday maxay ka wadaa yacnii wuxuu ka wadaa annaki adigu ama tacniigu waxay ka wadaa annaka adigu nebi maxamedo rasuulullaahi baa tahy alladii allahaasoo fi samaa'i xagga sare ku sugan marka rasuulkiina rasuulullaahi baa tahay inay tidhaahdo waa fartay ku fiiqday isaga fartay ku fiiqday allihii soo dirsadayna fartay ku fiiqdoo cirkay farta u taagtay marka midka e kor jira kuu soo dirsaday baa tahay wey macnaha fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam actiqhaa xoree fa innahaa iyadu mu'minatun mu'minad weeye marba hadday garatay rabbiga ay caabudaysaay inuu kor jiro aniguna aan rasuulkii ilaahay ahay waa mu'minad eh oo shahaadateynkii way qirtae eh, xoree buu rasuulku yuri sal lay slm muminad baa markaa laga dhigay imaamku wuxuu yidhi faxakama wuu xukumay rasuulullaahi baa xukumay sal lay slam biislaamiha islaamnimadeeduu xukumay wa iimaanihaa iyo iimaankeeda ayuu xukumay lamaa aqarat markay qirtay bi bianna rabbaha rabbigeed fi samaa'i xagga sare inuu jiro wa carafad ay garatay rabbaha rabbigeed bisifati alculuwi sarraynta sifadeeda iyo waalfawqiyati iyo kor ahaanta labadaas sifo mar hadday rabbigeed ku garatay mu'minad buu nebigu ku dhigo islaamnimadeedii iyo iimaankeedii waa xukumay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh wuxuu doonayaa alimaam abu cuhmaan asaabuni caleyh raxmat ullah inuu alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah inoo soo guuriyo wuxuu ka qabay mas'aladan istiwaa'ullaahi calaa carshihi imaamu shaafici muxuu ka qabay wuxuu tilmaamayaa marka in uu imaamu shaafici calayhi raxmat ullaah uu a'immadii salafka la mowqif ahaa oo mas'aladan ah ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo korna jiro in uu imaamu shaafici qabay ayuu taqriirinaya wuxuu u deliishanayaa alimaamu shaafici wuxuu deliishaday buu yidhi fii kitaabihi almabsuud kitaabka mabsuudka uu leeyahay waa kitaabu alum alum lilimaam shaafici caleyh raxmat ullah kan hadda yaalla waxaad ka helaysaa naska isagoo xadiidkaa deliishanaya kitaabu dihaar baabu cidqi lmu'minati fi dihaar kitaabu dihaar baabkaasuu ku keenaya macnaa baabu cidqi lmu'minati fi dihaar kan hadda maktabadda yaalla mujalladka shanaad safxada laba boqol iyo sagaashan iyo sideed halkaasuu keenaya bisanadihi buuna ku warinay mabsuudka marka wuxuu ka wadaa ay kitaabulum buu ka wadaa kitaabka umkaabuu ka wadaa macana ayib alimaamu shaafici marka wuxuu deliishaday mas'alaa meeshan laysku haya qoorta si aad u fahantaan ninku hadduu xaaskiisa dihaaro oo uu yidhaahdo hooyadoo hooyadii dhabarkeedoo kale aad igala mid tahay qur-aanku waa ka sheegay inay kafaara ku laasimayso inuu qoor xoreeyo intuusan taaban qoortaas fii suurati lagu sheegay mujaadila lama sheegin qoortaasi ma mu'minadba mise ma ah lama qaydin soo ma laakiin maalan eh, kafaarada qatliga oo kaleeto markuu ruuxu ruuxu muslima dilo oo khata u dilo ayada kafaaradiisa waxaa la yidhi raqabatin mu'mina baa la yidhi taa iyada mu'min baa lagu qayday tan laakiin dihaarka iyadoo wax mu'minad a ah laguma xidhin alimaamu shaafici caleyh ullah iyo culimmo la mida ah marka waxay leeyihiin qoor kasta oo kafaara kafaaro laga bixinayo addoon kastaoo kafaaro laga bixinayaay waa inuu mu'min yahay oo addoon aan mu'min ahayn kafaara maba gudaba kafaaro laguma bixin karayo waxaa la yidhi seebaad yacni u deliishateenoo wuxuu u deliishanayaa kafaaradu inay mu'mino tahay sharti waxaa inay inay tahay waxaa ku tusaya waxaan dhihi lahaa inay raqabadu mu'mino tahay inay sharti tahay waxaa ku tusaya xadiiskanu marka u deliisha mas'alada macnaha qoorta xoraynteeda kafaarada dhexeeda qoorta la xoraynayo addoonta la xoraynayo iyo qoor aan mu'minad ahayn inaan kafaarada lagu gudi karin ayuu wuxuu u deliishaday imaamu shaafici xadiidka mucaawiyat bnuxakam oo muxuu ah xadiiskaasi waa xadiiska caanka ah wuxuu damcay inuu xoreeyo addoon madow kafaaro ku laasimtay daraaddeed markaasuu nabiga weydiiyey sal alla lay waslam addoontaa xoraynteeda addoontaa ma xoreeyaa buui ayib markaasuu nabigu imtixaanay sal alla lay slam addoontii iigu yeedh buu yidhi waa la keenay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal alla lay kumaan ahay markaasaa waxay tilmaantay allaha kor jira midkuu soo dirsaday baa tay nebigu sal lay slam markaasuu yidhi xore waa mu'minad lafdigaasi hadda wuxuu ku soo arooray min xadiidi abi hurayra abu daawuud iyo axmed baa wariyey iyo ibnu khusayma intuba laakiin lafdiga saxiixu muslimka ku yaalla min xadiidi mucaawiyat bni xakam fi kitaabi almasaajid mawaadicu asalaa taxriimu alkalaami fi salaa meeshaas wuxuu ku keenayaa lafdiga ah fa qaala lahaa ayna allah nebiga addoontii markii loo keenay fii saxiix muslim wuxuu ku yidhi nebigu sal lla lay waslam ayna allah alla xagee jiraa ayib markaasaa waxay tidhi fi samaa kor buu jiraa markaasuu wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaan ah markaasaa waxay tidhi anta rasuulullah rasuulka ilahay baata markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam xore waa mu'minadde eh lafdigaa saxiixu muslimka ku yaalla waa isla lafdiga umka ku yaalla lafdiga umka bukhaari yani waxaa ujeedaa umka shaafici ku yaalla waa isla lafdigaa saxiix muslimka ku yaalla oo ah ayna allah qaalat fi اsamaa man ana anta rasuulu llah ah, lafdiga abu daawuudkiiy maha lafdiga saxiix muslimka ayaa umka ku yaalla macna bisanadii buuna ku warinaya alimamu shaafici caleyh raxmat ullah saas maana ayib taasuu marka u deliishanayaa marka u fiirso nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadhaas addoonta ah iimaankeediiyo islaamnimadeeda wuxuu ku sugay inay garatay allaha alle inuu kor jiro oo allaha nebi maxamed soo dirsaday inuu kor jiro nebi maxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay iimaankeediiyo islaamnimadeedii baa lagu sugay saas manaa ayib taasuu udaliishanaya wa imaamuna buu yidhi abu cabdillaahi moxamed ibn idriis ashaafici radia allahu canhu ixtaja wuu daliishaday fii kitaabihi almabsuuti fii masalati ictaaqi araqabati qoorta xoraynteeda mas'aladeedii qoortii almu'minati ee mu'minadda ahayd filkafaarati kafaarada dhexdeeda lagu xoreeyey wa anna hayra almu'minati iyo qoor aan mu'minad ahayni laa yasixu inuusan asaxaynin attakfiiru ku kafaara gudid bihaa iyada lagu kafaara gudo arrintaa muxuu u deliishaday bikhabari mucaawiyat bnu xakam buu u deliishaday ixtajadaasuu ku tacaluqaya bikhabari mucaawiyat bni alxakam ayuu u deliishaday wa annahu mucaawiya araada inuu doonay an yuctiqa inuu xoreeyo aljaariyata addoontii alsawdaaa ee madoobeyd likafaaratin kafaara darteed inuu xoreeyo wa sa'alahu wuxuu weydiiyey rasuululahi sal ly waslam can ictaaqihi xorayntiisa iyaha iyada uu xoraynayo ma xoreeyaa famtaxanahaa markaasuu imtixaanay rasuululahi baa imtixaanay sal lay waslam fa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi sal lay waslam lahaa iyadii wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaan kumaanahay fa ashaarat markaasay tilmaantay ilayhi nebiga xaggiisay tilmaantay wa ila samaa iyo xagga sare yacni waxay ishaaradeeda isku xidhaysaa nebi maxamed oo rasuul ah iyo allihii soo dirsaday oo kor jira yacni saasay markaa isagana fartay ku taagtay korna fartay u taagtay yacni wuxuu ka wadaa annaki adigu annaka adigu nebi maxamedoo rasuulullaahi bay tiri rasuulka ilaahay wey tacniimuu idiin qorya mise yacnii ah yacnii wuxuu ka wadaa annaka adugu nebi maxamedow rasuululahi baa tahay alladii midkaasoo alladii allahaasoo fi samaa'i xagga sare jira fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam actiqaha xoree fa inaha iyadu mu'minatun weeye fa xakama wuu xukumay buu idhi cuhmaan saabuni rasuululahi wuu xukumay rasuulku sal lay slm biislaamiha islaamnimadeeda wa iimaaniha iyo iimaankeeda lamaa aqarat markay qirtay bianna rabbaha rabbigeed fi samaa'i inuu kor jiro oo carafad ay garatay rabbaha rabbiga bisifati alculuwi waalfawqiya korayn iyo sarrayn yacni sifada iyo tilmaantaa markay rabbigeeda ku garatay su-aasha isweydiintana waxay tahay marka alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah xadiidkan wuxuu u deliishanayaa mas'alo fiqi ah soo ma oo kafaaratu dihaarka qoorta laga xoraynayo ma mu'minad inay tahay baa shardiga buu u deliisanaya waana masale fiqiya su-aasha isweydiinta leh waxay tahay marka xaggee baa laga qaadanayaa inuu imaamu shaafici qabay inuu alleh carshigiisa ka sarreeyo kor jiro ma bimujarad xadiiska uu soo arooriyo oo kitaabkiisa ku soo arooriyey baa laga qaadanayaa inuu qabay taasuu inooga jawaabaya marka wa wainamaa xtaja wuu deliishaday buuhi wuu xujaystay ashaaficiyu shaaficigu wuxuu jeestay raxmat ullaahi calayhi cala almukhaalifiina kuwa isaga khilaafsan korkoodu u deliishaday fii qowlihim odhaahdooda ku khilaafsan ay leeyihiin bijawaasi ictaaqi araqabati qoorta xoraynteeda yacni bannaanideeda qoortii alkaafirati ee kaafirada ahayd filkafaarati kafaarada dhexdeeda yani waxa weeye lagu xoray ama ku bannaanta bi hada alkhabari khabarkan u deliishaday ayb wuxuu yidhi alimaamu shaafici xadiidkan markuu keenayo kitaabkiisa umka ku keenayo wuxuu u daliishanayaa qolyaha isaga ku khilaafsan masaladaas oo qaba in kafaarada dihaarka qoor aan mu'minad ahaynoo gaal a la xorayn karo ana asaxaysana qoladaasuu xadiidka u keensaday u xujaysanaya macnaha qoladaasuu macnaha waxbay ku radinaya wainama xtaja shaaficiyu raxmat ullahi calayhi cala almukhaalifiina kuwa isaga khilaafsan oo a'immada yani madaahibta qaar kale fii qowlihim odhaahdooda ku khilaafsan maxay yidhahdeen waxay imaamu shaafici ku khilaafsan yihiin fii qowlihim odhaahdooda ay dhaheen bijawaazi ictaaqi araqabati alkaafira qoorta gaasha ah xoraynteeda xorayntaa bannaanideeda lkafaarati kafaarada darteedna loo xoreeyo ama kafaarada dhexeeda lagu xoreeyo muxuu daliishaday arrinta qoladaa mukhaalifiinta muxuu daliishaday bi haada alkhabari buu daliishaday qoladaa mukhaalifiinta ee yidhi raqabo kaafira abaa kafaarada dhexeeda la xorayn karaa arrinkaana imaamu shaafici ay ku khilaafoo ku garamaray qoladaa wuxuu u daliishaday bi alkhabari xadiidkan mucaawiyat bnu xakam buu u daliishaday muxuu ugu daliishanayaa liictiqaadihi imaamu shaafici ictiqaadintiisa darteed buu ugu daliishanaya wuu ictiqaadsan yahay ana allaha alle subxaanahu nasahnaantiise fawqa khalqihi khalqigiisa korkiisa inuu yahay wa fawqa sabci samaawaatihi samaawooyin samooyinkiisa toddobada ah korkooda inuu yahay calaa carshihi carshigiisana ka sarreey kamaa muctaqadu lmuslimiina sida muslimiinta ictiqaadkoodu yahayba muslimiintaas oo min ahli sunnati waljamaca dadka sunnada raaca ee haddana ku kulansan ah salafihim koodii hore iyo wa khalafihim kuwoodii dambaba kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba sidaasaa muctaqadka muslimiintu ahaa id kaana wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala halkaasi marka waxa yidhi waxaa imaanaysa alimaamu shaafici xadiiska waa keensaday masale fiqiyuuna u deliishanaya adiguna waxaad leedahay wuxuu qabay in ilaahay carshigiisa ka koreeyo korna jiro sidaana muslimiintii salafihim wa khalafihim baa muctaqadkoodu ahaa imaamu shaafici ma xadiidka uu meesha keenay umbaad ka qaadatay inuu sidaa qabay mise seed ku keenta wey macnaha weliba su-aashii waa taaganta ka jawaabi macnaha liictiqaadihi imaamu shaafici ictiqaadintiisa darteed buu ugu deliishanaya ama ugu xujaysanaya uu ictiqaadsanaa ana allaha alle subxaanahu fawqa khalqihi khalqigiisa korkooda inuu yahay wa fawqa sabci samaawaatihi samooyinkiisa toddobada ah korkooda inuu yahay calaa carshii carshigiisa korkiisa inuu yahay oo macnaha carshigaa dee ka wada koreeyo toddobada samo kamaa muctaqadu lmuslimiina kamaa huwa muctaqadu lmuslimiina waxaa u qadaran mubtadihi kamaa sida huwa isaguba muctaqadu lmuslimiina uu yahay muslimiinta muctaqadkooda iyo ictiqaadkooduba siduu ah yahay muslimiintaas yeyihi oo min ahli sunnati waljamaca ah dadka sunnada iyo dariiqii nebigana raacay ku kulmayoo haddana aan isku khilaafin sida uu muctaqadkoodu yahayba salafihim kuwoodii hore iyo wakhalafihim kuwoodii dambaba in kuwii hore oo saxaabadii iyo taabiciintii ah kuwii ka dambeeyey oo jidkooda maray kulligood arrinkaasa isku raaceen bal muctaqadkoodu saasuu ahaayo inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo subxana wa tacaala samaawaadkana uu carshigu ka sii sarreey wari weynoo samooda wuxuu idhi id cilladu wax way marka kaana wuxuu ahaa imaam raximahu llahu imaamu shaafici wuxuu ahaa laa yarwii mid aan warinin khabaran xadiid saxiixan oo saxiixa uma kadibna laa yaquulu bihi uusan dhahaynin uuna ictiqaadinayn sidiisaba da'bi waxbaa imaamu shaafici xadiid saxiixa intuu wariyo haddana inuusan qaadanin mau dhici karto marba haddaad aragto isagoo xadiid saxiixa xujaysanaya inuu saxiix agtiisa ka yahayna wuuba xujaysanayaaba hadduuba xadiidku agtiisa ka asaxo imaamu shaafici inuusan qaadaninoo ictiqaadaninoo ku teginoo xujaysanin waaba waxaan dhici karinba sidaasi waa sidii imaamu shaafici caleyh raxmatullahi looga bartay wa waana masiyo qaali aada u qiimo badan oo imaamu shaafici lagu yaqaana wey caleyh raxmatullah waraximah llahu tacala ayib marka haddii xadiisku kitaabkiisa umka uu ku xujaystay xadiidkiina uu leeyahay alle kor buu jiraa imaamu shaaficina uu kitaabkiisa umkaa ku keenay isagoo xujaysanaya agtiisana saxiix uu ka yahay laguna yaqaanay xadiid saxiixa ah hadduuba sheegaba oo u soo gaadhaba inuu qaato soo kama dhalanaysa imaamu shaafici inuu marka qabay ilahay inuu kor jiro saas way sidu marka u daliishanay ayib id ciladu waxa weeye kaana wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala laa yarwi mid aan warinin buu ahaa khabaran xadiid saxiixan oo saxiixa uma kadibna laa yaquulu uusan dhahaynin bihi ay laa yactaqidu bi uusan ictiqaadinaynin una dhahayninoo xujaysaninoo qaadanaynin maba dhici kartaba ayib waa ka marka hadduu keenaya hadallada imaamu shaafici caleyh raxmatullahi arrintaa ku saabsanaa waqad ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi alxaakimu baa noo warramay abu cabdillaah xaafidkii wey raximahu llah qaala wuxuu yidhi amba'naa waxaa noo warramay alimaamu abulwaliid xasaan ibnu muxamedin alfaqiihu xaafid wey qaala wuxuu ihi xadaanaa ibraahim ibnu maxamuud tarjamadiisa lama hayo qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay alrabiic ibnu sulaymaan baan maqlay ardaygii imaamu shaafici weeye yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay ashaaficiya baan maqlay raximahu llahu tacaala yaquulu isagoo leh idaa ra'aytumuunii idaa goortii ra'aytumuunii aad i aragtaan aquulu aniga oo leh qowlan odhah walxaal qad saxa uu asaxay can ilnabiyi nebiga xaggiisana uu ka asaxay khilaafuhu qowlka wax khilaafsan faclamuu waxaad ogaataan anna caqlii caqligaygii qad dahaba waa tegey macnaha waxa weeye haddaad aragtaan anoo qowl leh ama madhab ku tegey qowlkaasina uu xadiidka nebiga ee asaxay khilaafsan yahoo garmarsan yahay waxaad ogaataan markaasi caqli haygu tirinina caqligaygii waa tegey markaasi waa waasha wey macnaha saas wey waa waashay waa li un igu talagala way laakiin fayoobi haygaga talagelina way macnaha ah, saasuu leeyay macnaha alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah naskaas uu imaamku keenay oo imaamu shaafici ka soo guuriyey waxaa wariyey isagana ibn abi xaatim araazi fii kitaabihi aadaabu shaafici wa manaaqibihi waxaa kaloo isagana soo saaray alimaamu albayhaqi fi lmadhl ila sunani alkubraa safxada buu isaguna ku keenay abu nucaym fii kitaabihi xilyat lwliyaa buu isaguna ku keenay alkhatiib fi lfaqihi walmutafaqih buu ku keenay alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah fi kitaabi alculuwi buu isaguna ku soo arooriyey sheikhu alalbani wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix markii doonaya ugu laabto mukhtasaru lculuwiga ha ka fiiriyo lisheikh alalbani caleyh raxmat ullah ama xaashiyatu sifati salaa isagana wuu soo guuriyey muqadimada sifatu salaadka isagana wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix aarkaas alimamu shaafici aleh raxmat laga warinayo imaamu shaafici marka hadalkaasi wuxuu kutusayaa arrinkii abu cuhmaan isaabuuni uu watay oo ah intuu xadiid saxiixa imaamu shaafici helo inuusan qaadanin oo uu ka tagaayo ma dhici karto saas man maxaa yeele wuxuu leeyahay igu tiriya marka waawan waa shayba maba qumani markaa macna ayib idaa goortii ra'aytumuunii aadi aragtaan aquulu anigoo le qowlan odhaa hadal walxaal qad saxa uu asaxay cani nebiy nebiga xaggiisana qila khilaafuhu qowlkaa wax khilaafsani uu ka asaxay xadiid khilaafsani uu ka ansaxay faclamuu waxaad ogaataan anna caqlii caqligaygii qad dahaba markaa inuu tegay ogaada markaa inaanan qumanayn igaga tashada wey macna oo igaga talagala ayib wa qaala alxaakimu wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala samictu waxaan maqlay abalweliid baan maqlay hayra maratin mar waxaan ahayn yaquulu isagoo le mar wax ka badan wey macna mar waxaana yani marar badan buu ka wadaa yaquulu isagoo le baan maqlay xuditu waa la ii warramay can izacfaraaniyi baa layga warramay xuditu meeshaan waxoogaa inqiaac baa ku jira leanna waxa weye zacfaraani iyo xaakim isma soo gaadhin cidda zacfaraani uga warrantay waxaan dhihi lahaa awalwaliid iyo zacfaraani isma soo gaadhin marka xuditu buu leeyahay cidda uga warrantay lama garanin marka meesha waxaa ku jira inqiaac baa ku jira can izacfaraaniyi zacfaraanigaasi waa alxasan ibnu muxamed abu caliyin azacfaraani wey waa ardadii imaamu shaafici nin ka mida way weliba waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka qaatay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah kitaabahu alqadiim ilan alimaamu shaafici fataawidiisu labay ahayd qadiim iyo jadiid waa kiilah zacfaraanigu wuxuu ahaa raggii ka qaatay qadiimka ka qaatay buu ahaa saas maanaa ayib xuditu waa la ii warramay buu yidhi can izacfaraaniyi baa la ii warramay iqu ahaa ana ashaaficiya shaafici raximahu allahu tacaala rawaa inuu wariyey yowman maalin xadiian xadiid inuu wariyey faqaala saa'ilu ninkii wax weydiinayey baa wuxuu yidhi markuu imaamu shaafici xadiidkii sheegay baa ninkii wax weydiinayey baa wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaah abuu cabdillaahiyow waa kunyadii imaamu shaafici taquulu bihi ataquulu bihi xadiidka ma leedahay buui yacnii ma ma qaadanaysaayo ma ictiqaadinaysaayo ma xujaysanaysaa wey taquulu ataquulu bihi ma qabtaa ma qabtaa oo kale w macnaha qaala markaasa wuxuu ihi taraanii fii biicatin aw kaniisa ah, taraanii ataraanii ma waxa miyaad i aragtay fii biicatin yani waxa weye macbadu nasaara miyaad igu aragtay aw amase kaniisatin mise kaniisad dhexeed baad igu aragtay buui ah, yani waxa weeyaan biicadu waa macbadu nasaara baa la yidhaahdaa iyadiyo kaniisadana way kala duwaan taqriiban qolna waxay yidhahdaan albiica waxaa la yidhahdaa waa macbad lyahuud culimmada qaar baa ku fasiray macna lahudimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha ismullah marka biicadu waa macbadu nasaara macnaha saa isaga daa ayib taraani ataraani ama taraani ama turaani waa la dhihi karaa turaani aturaani ma waxaad ii malaynaysaa fii biicatin in aan meel guri guri nasaara ku cibaadaysatay inaan ku dhex jiro aw amase kaniisatin ama kaniisad inaan ku dhex jiro miyaad ii malaynaysa miyaad igu aragtaan adhi kar taraa miyaad aragtaa calaya korkayga zaya alkufaari gaalada labiskoodii iyo hay-adoodii miyaad igu aragtaa buuri wixii gaalo lagu agusanay zayiga waxaa la yidhahdaa waa hay-ada iyo ruuxa waxa ka muuqda iyo labiskiisa ayaa la yidhaahdaa zayiga ah, jamcuhu asyaa asyaa baa lagu jamciyaa macnaha ayib yacni warma wixii gaalo lagu aqoon jiray iyo labiskoodii baa iga muuqdood igu aragtay bu ma kaniisan baa ka soo baxayoo amase kaniisad baan dhex joogood igu aragtay ma labis gaalaan qabaayoo macnaha waxa weeye astaamahoodii iyo calaamooyinkoodii baa iga muuqda maxaad ii leedahay xadiis nebiga ka sugan ma qabtaayoo ma qaadanaysaa maxaad ii leedahay ma gaal baad imooda wey macnaha gaal miyaan ah saasuu le macnaha ayib huwa isagu buu yidhi daa kan wey isagaa isku wada huwa isagu daan daankan wey taraanii waad i aragtaa buuhi fii masjidi lmuslimiina muslimiinta masaajidkoodii dhexdoodii anuu ku jira aad i aragtaa buuhi calaa zayi lmuslimiina muslimiinta labiskoodii inaan ku kor sugnahayna waad aragtaa oo labiskii muslimiinta lagu yaqaanay aan qabo mustaqbila qiblatihim qibladooda xaal aan ahay mid mid usii jeedo qibladooda qaabilayana waad i aragtaa arwii waan warin miyaa markaa intaasoo dhan anoo ku suganoo muslimoo intaasoo calaamoodoo muslim iga muuqdo arwi ma warinayaa xadiian xadiid miyaan warinayaa cani nabiy nebiga miyaan ka wariya sal lla alay waslam uma kadibna laa aquulu bihi qaadan maayo miya maba dhici karta wax suuroobi karaa anigoo labiskii muslimiintu iga muuqdo masaajidkoodii galaya qibladoodii u sii jeersanaya oo inaan muslim ahay astaamaheeda iga muuqato inaan nebiga xadiis ka wariyo haddana xadiiskii aanan qaadanin ma wax suroobi kara wax isqaban kara maaha ninka xadiis nebi markuu ka sugnoodo xadiidka nebi diidii karaay waa nin ama kaniisad ku jira ama macbadu nasaara ku jira ama labiskii gaalada qaba oo gaal awl laakiin ruux muslim ah lama dhaho xadiid agtiisa ka sugnaaday ma qaadanaysaayoo ma ictiqaadinaysaayoo ma xujaysanaysaa lama yidhahdu le macna liannahum laa yajtamicaan saas macnaa laa yajtamicaan xadiidkii waa sugnaaday qaadanna maayo waa diddaan buu leeyahy waa diddaan waa laba aan kulmi karin wey macna sida ayna islaamnimada iyo iyo gaalnimada u kulmi karin baa waxaan u kulmi karin xadiidkani nebiga waa ka sugan yahay qaadanna maayo macnaha imaamu shaafici aleh raxmat llahi watala waa may wey macna ayb hadalkaasi marka aarkaas alimam shaafici aleh raxmatullahi laga warinayo waxaa isagana soo saaray abu nucaym fi kitaabi xilyat lwliya buu kusoo saaray ibnu casaakir isagana fii taariikhi buu kusoo saaray manaaqib bayhaqi isagana waa keenay iyo hayruhum waxaa isagana laga wariyaa xumaydi baa laga wariya xumaydi ayaa laga wariya aarka hadda meeshan inoo yaalla waxoogaa inqiaac baa ku jira laakiin alimaam aldahabi caleyh raxmat ullah siyarka wuxuu ku keenay dariiq kale oo xumaydi oo ka warinaya imaamu shaafici wuxuu yidhi rawa shaaficiyu yowman xadiian imaamu shaafici baa maalin xadiid wariyey faqultu markaasaa waxaan ku idhi buu idhi ata'hudu bihi ma qaadanaysaa buu yidhi yani xadiiskan ma qabtaayo ma qaadanaysaa markaasaa wuxuu yidhi ra'aytanii kharajtu min kaniisa oo kaniisad ka soo baxadi aragtay buui aw calaya zunnaar xata idaa samictu can rasuuli illahi sal alay slam xadiian laa aquulu bih xadiid nebiga ka sugnaaday inaanan qaadanin ma gaal baad imooday buui gaal miyaad ii malaynaysaa buui saasuu ku yidhi macana ayib hadalladaa imaamu shaafici ka sugan markii la fiiriyo iyo hadallo kaloo fara badaan oo kuwaa la macno ah xadiidkan uu keenay ee xadiidka jaariyadda ana imaamu shaafici agtiisa inuu ka asaxay inoo sugnaatay oo dee kitaabkiisa umkuuba ku keenay isagoo xujaysanaya xadiidka imaamu shaafici agtiisa waa ka sugany hadalladiisana waxaan ku haynaa xadiidku hadduu asaxo oon qaadan waayo waan waashay caqli ma lihi labada arrimood markaad isu geysataa waxaa kuu soo baxaysa natiijada ah imaamu shaafici inuu xadiidkan qabay macnaha uu ku tusayo oo ah allah subxaanah wa tacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeyo labada muqadimo markaad isu geyso ayay kuu soo baxaysaa natiijada yani waxa weye qaabka uu u daliishanayo imaamu shaafici caleyh raxmatullaahi uu u daliishanayo inuu qabay arrinkaa isaga laakiin hadallo kaloo ka cadcad buu leeyay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo tusaya in uu qabay sifaatka ilaahay ee qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray oo dhan sidaa ay ku yimaadeen in lagu nabadgeliyo hadalladaasi in badanoo ka mida waxaa soo guurinaya alimaamu dahabi caleyh raxmatullah kitaabihi alculuwi ama carshiga saas mana kaad yani wax weya waa waa u laaban kartaan macnaha ayib qaala abu cuثmaan wuxuu yidhi waalfarqu bayna ahli الsunnati wa bayna ahli اlbidaca farqiga u dhexeeya ahlu sunnaha iyo ahlulbidaca annahum ahlulbidacu idaa goortii samicuu ay maqlaan khabaran xadiid hadday maqlaan fii sifati rabbi xadiidkaasoo alle sifooyinkiisa dhexdooda ku soo arooray radduuhu way diidaan xadiidkaasoo way celiyaan aslan duduub ahaan bay u tuuraan asal ahaan bayba u tuuraanoo meeshaba way ka saaraanba oo maxay ku diidaan waxyaalaha ay yidhaahdaan waxaa ka mid a waa khabaru laaxaad khabarul aaxaadna usuusha looma deliishado xadiidkiiba intaasay kaga takhalluseenba laa yuxtaju bihi fi lusuul waa qaacidatun ictizaaliya khabaru laaxaad yaqiin ma faa'iideeyo usuusha looma deliishado waa qaacidatun asalkeeda muctasiladaa keentay waana mas'alada ay kaga takhalluseen qaacidada ay kaga takhalluseen axaadiid aad u fara badan oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo yacni ku saabsan abwaabta caqaa'idda ku saabsan marka hadday rabaan ahlulbidacu xadiidka hadday heli karaan inayba tuuraanba asalkiisaba way tuurayaan oo waxay leeyihin maalan waa khabaru laxaad oo kaleeto halkaasay u fadhiisanayan ayib walam yaqbaluuhu mana aqbalayaan aw amase taasi waa mid aw amase yuslimun yuslimuu lilaahir saamiyidin qoray sidaasi ka gedisan wuxuu u qoray ma jiraan halkaa kutubta qaarkood saqad baa ku jira oo waxbaaba ka maqanba iyadii meesha soo socoto sida nuskhada aniga aan haysto kaleeto laakiin kutubta qaarkood baa buuxinaya oo waxay leeyihiin aw yuslimuu liaahir ah, aw yuslimuu lildaahir halkaasi waxaan u malaynayaa taqriiban uu yahay aw yuslimuuna liaahir ah, yuslimuuna oo nuun lagu daraynaysaan filaya wallahu aclam oo macnuhu waxay noqonaysaa yuslimuuna way hogaansama way hogaamiyaan lidaahiri daahirkay hogaamiyaanoo way nabadgeliyaan ah, yacni waxa weeyaan waxay daayaan daahirkay u daayaan naska oo laba dariiqa mid bay ahlulbidacu maraan inay khabarkaba min aslihi tuuraan waa ta hore inay daahirkiisiiyo lafdigiisa daayaan laakiin maxay samaynayaan uma kadibna daahirka markay nabadgeliyaan ta'awaluuhu way awilayaan ta'awaluuhu macnihii bay leexinayaan markaas laba dariiq mid bay isticmaalaan inay hadday heli karaan xadiiskaba yidhaahdaan sidiisaba lamaba deliishan karaba oy sidaaba kaga takhallusaan iyo inay xadiiskii kari waayaanoo ama mutawaatir noqdo ama meelay ka maraan intay waayaan ay ogolaadaan inuu jiro markaana waxay samaynayaan macnihiisiibay la dagaalamayaanoo macnaha inay leexiyaan bay isku dayaan saas labadaa mid ka mida markuu dhaqmay wa kullu nasin awhama tashbiiha fawidhu muxuu ah awilhu aw fawidhu rum tansiihan waa kii dhihi jira laqani ah, jawhar tawxiidka jawhar tawxiidka waa kii saala macnaha nas kasta oo tashbiih ku moodsiiya awilhu ta'wiil buuri aw fawidhu ama waxaad tidhaahdaa lamama yaqaano macnihiisa fawidhudu wuxuu ka wadaa macnihiisa lamaba garanayo ad u oo yaa ku dhaqaajini lamaba yaqaanaba soo istaaga rum tanziihan buu ihi waxaad raadinaysaa markaasi nasihid baad raadinaysaa soo ma jeed yacni waxa weeye imaa naska inayba ka takhallusaan yaa imaa inay naskii kari waayaan oo markaa lafdi macnihiisii ay leexiyaan labadaa mid ka mid oo ehlbidacu labadaa jidmald mid bay maraan macnaha saas weyaan wuxuu yidhi marka walam yaqbaluuhu ma aqbalayaan aw amase yuslimuu yuslimuuna way sallimayaanoo way ogolaanayaan lidaahiri daahirkiisaoo lafdigan daahirkiisa way sallimayaanoo inuu jiro waa sugayaan umma markay sugaan kadib ta'awaluuhu way way awilanayaanoo dhinac bay u leexsanayaan say iyagu rabaan ayay u leexsanayaan ta'awaluuhu way awilanayaan bita'wiilin awilid bay awilayaan bita'wiilin ay bitaxriifin waa yacni leexin bay leexinayaan leexintaasoo yaqsiduuna ay u qastayaan bihi isaga rafca alkhabari xadiidka rafcintiisa min aslihi asalkiisaba asaaskaba ay ka rafciyaan jiridda inay u siibaanoo salkaba u siibaan ta'wiil ay rabaan oo xadiidka inay saa iyo khabarka ugu galaan bay markaa awiilayaan saas way macnaha ayib hadday heli karaanna xadiidka way wadiidayaanba oo maalan xadiidkii hadda aynu soo marnay imaamu shaafici umka uu ku keenay xadiid ljaariya ayna allah ayna allah waxay ku leeyihiin xadiidkaa saxiix muslim kugu yaal imaam shaaficina uu sanadkiisaba ku keenay qaar badanoo ka mida ah waxay ku leeyihin waa xadiisul aaxaadoo lama sugi karo qaarkood waaba u badhiiraya waxay le waa daciif war xagee baa dacmi kaga yaal hawadoodaba hadduu khilaafo daciif waay say iyagu rabaan iyo sida ay soo gaadheen iyo falsafadooda iyo kalaamkooda baatilka hadduu khilaafoba xadiidku waa daciif saas maanaa ayib qaarkood waxay ku leeyihiin oo addoon gabadhaa saxaabiyaddaabay meel kaga dhacayaanba markaase waxay ku leeyihin addoon bay diin ka qaadanayaan addoon ah. addoon waa gabadh saxaabiyad ah leanna nebiga hortiisay ku islaantay rasuulkay la kulantay saxaabadiisii bay ka mid tahay in la yasoo la yidhaahdo addoon xun addoon xun bay diin ka qaadanahayaan waa kufri ah, halis waay masalana addoon ha ahaato laakiin waa saxaabiyad waay addoonnimadiiba waaba laga saaro waaba la xoreeyeyba oo saxaabiyad bay haddana sii noqotay addoon hadday tahay xataa oo muslimad tahay waa saxaabiyad haddana waxa weeyaan nebiga hortiisaaba lagu xoreeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macanaha ayib marka uma ta'awaluuhu way ta'wiilinayaan bita'wiilin bay ku ta'wiilinayaan ta'wiilkaasoo yaqsiduuna ay ula qastayaan bihi isaga rafca alkhabari khabarka koryeelidiisa min aslihi aasaaskiisa laga koryeelo isagoo dhanba la tuuro wa icmaali xiyali cuquulihim ibtaal buu halkaa qoraya laakiin dhaashdhaash baa iigu xigto meeshaan waxba ka go-an uu garan waayey kutubta qaarkoodse waxaa ku qoran wa icmaali xiyali cuquulihim wa aaraa'ihim fiih saasaa ku qoran ayib wuxuu yidhi waxaa kaleeto ay naska ku taxriifinayaan bita'wiilin bay ku taxriifinayaan aw amase wa icmaali xiyali cuquulihim caqliyadooda caqliyadaa xeeladahooda yacni amal camal siintooda wa icmaali xiyali cuquulihim mubtadicada caqliyadooda caqliga xeeladihiisa ayay camal siinayaan iyo wa aaraa'ihim aaraadooda ayay camal siinayaan fiihi khabarka dhexdiisay ku camal siinayaan yacni maskax caqligooda xeeladihiisa iyo aaraadooday ka shaqaysiinayaanoo naska dhexdiisa khabarka kaga shaqaysiinayaan si ay u leexiyaan macnihiisa u leexiyaan markaasaa waxa weeye markii la yidhaahdo yacni waxa weeyaan maalan nasku markuu sugnaado waxay raadinayaan maskaxday ka shaqaysiinayaanoo araabay raadinayaanoo waxay raadinayaan wuxuun ay naska ku duwaan oo ku leexiyaan markaasaa marka la yidhaahdo yadda ilaahay bay raadinayaan yad baa la sheegay soo maa bal aynu raadinno yadda xaggeen wax uga raadin karnaa waa laga shaqaysiinayaa xeeladaha caqligaa la uruurinaya aaraaday uruurinayaan say u raadinayaan baa waxay kula kufayaan waxaa laga wadaa yadda bimacna nicma laga wadaa ama bimacna alqudra laga wadaa wa icmaali xiyali cuquulihim wa aaraa'ihim fiihi taa way macna saas weyaan yacni caqligaasay ka shaqeyn leanna caqligaa agtooda muqadaska agtooda waxay yidhaahdaan idaa tacaarada alcaqlu waannasu idaa tacaarada alcaqlu waannaqlu qudima alcaqlu cala annaqli bay dhaha haddii caqliga iyo naqligu iska hor yimaadaan caqligaa la hormarinayaa naqliga marka waa in macnaha daahirkee ka muuqda laga leexiyo si uu caqliga u waafaqo caqligaa mar walba asal ah isagaa miisaan ah aayadda qur-aanka hadday caqliga khilaafto waa in lasoo lasoo luqunjibaadho si ay caqligooda u waafaqdo xadiidkii hadduu daahirkiisii caqligooda khilaafo waa in lasoo luqunjibaadho si uu caqligooda faasidka u waafaqo waa masalada uu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh ullahi ka alifay dar-u tacaarudi alcaqli waalnaqli kitaabkiisa ah, wuxuu yidhi caqliga saxiixa iyo naqli caqliga saliimka ah iyo naqliga saxiixa ismaba tacaarudaanba yaa imaa ama caqligaas ah, jiran oo waxa caqliga lagu sheegayaan caqli ahayn yaa imaa ama naqliga oo naska abaan sugnayn oo daciifa laakiin nas saxiixa iyo caqli saliimoo fayow inay iswaafaqaan mooye ismaba khilaafi karaan markaasuu usuushoodii kalaamiga ahayd iyo falsafadooda intuu la dhexgalay galay buu ku burburiyey kitaabkiisa dar-u tacaarud alcaqli waalnaqli alimaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah marka taas weeyaan wa icmaali xiyali cuquulihim bay ku ta'wiilinayaan yacnii cuquushooda xeeladahooda camalsiinteeda iyo wa aaraa'ihim iyo aaraadooda fiihi khabarka dhexdiisa lagu camalsiiyo taasay naskii ku ta'wiilinayaan taasi waa ahlulbidaca wey ahlulbidaca wayaclamuuna waxay og yihiin xaqan yaqiinan ah, halkaasi marka hadduusan hadalka wax ka khilaafsan idiin qoraynin wayaclamuunadaasi ahlu sunnihi buu noqonaya leanna wuxuu yidhi waalfarqu bayna ahli sunnati wa bayna ahli lbidac soo sooma ahlulbidacu laba tilmaamood buu ku sheegay iyo ima inay naska hadday heli karaan oo u suuroobi karto asalkiisaba tuuraan yaa imaa naska inay ta'wiiliyaan wayaclamuunada marka waa ahlu sunnihi way wayaclamuuna asxaabuulxadiid waxay og yihiin xaqan yacni xaq cilman xaqan way macanaa ogaansho xaq ah yaqiinan oo dhab ah yaqiin ah waxay og yihiin anna maa shaygii qaalahu uu yidhi rasuulullaahi rasuulku uu yidhi sal alla lay waslam facalaa maa qaalahu sidii uu u yidhi wey facalaa maa shay korkiibuu ku sugnaaday qaalahu uu rasuulku yidhi sal lla alay waslam id cilladuna waxa weeye huwa isagu nebigu kaana wuxuu ahaa acrafa midka ugu aqoon badan birabbi rabbiga jalla wajalaaluhi min hayrihi kayrkii midka uga aqoon badan buu ahaa yacni nebigu sal alla alay wasalam dadka isagaa rabbigii ugu aqoon badnaa walam yaqul mana dhihin nebigu sal alla alay wasalam fiihi rabbigii dhexdiisa ilaa xaqan xaq mooye wa sidqan iyo run mooye wa waxyan iyo waxyi mooye qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ahlu iyo ahluxadiidku iyagu waay waxay ogyihiin oo yaqiin iyo si xaq oo dhaba u ogyihiin iyo kama dhibcaan ah shaki uusan ku jirin waxay u og yihiin nebi maxamed wixii ka sugan iyo hadalkiisu inuu yahay siduu u yidhi macnahaas uu ugu talagalayo maqsadka uu ka watayna inuu sax ku yahay sababtu maxay tahay cilladu waxa weeyaan nebi maxamed isagaa rabbigii dadka ugu yaqaanay idaa kaana acrafa annaasi birabbihi wa ansaxa annaasi liummatii sal alla alay wasalam ummaddiisana ninka ugu nasaxayn badan uu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa afsaxa alkhalqi afsaxa annaas dadkana ninka ugu faseexo badan ee wuxuu doonayo ugu cabirid og hadduu ahaa sidaana axaadiistiisa intuu inoo sheegay uu kaga tegey yaad gadaal ka imaanayo markaa odhanaya anaa nebi maxamed ka fasaaxo badnaa yaa hadalka wuu duuduubaye anaa yaa odhanaya ma jirto yaase odhanaya nebi maxamed sal alla lay wasalam ummaddiisa anaa uga naseexa badanoo wuxuu ka qariyey baan u sheegaya yaase odhan karaya nebi maxamed anaa rabbigii ka aqaano wuxuu u sugay baan u diidi kullu dalika waa lawaasim kufriya waay ninkii yidhahda nebi maxamed rabbigii anaa ka aqaano tilmaamaha rabbina anaa ka aqaano waa gaaloobaya ninkii yidhahda anaa ka fasaaxa badan waa gaaloobaya ninkii yidhaahda nebi maxamed sal lay slam anaa ummaddiisa uga nasiixa badanna waa gaaloobaya intaas hadday kulanto intaasi hadday kulanto almacrifa waalnasiixa waa alfasaaxa intaasi hadday kulanto maqsuudkiisu lama gaadhin maxaa qarsoonoo meesha ku jira marka wixii oo dhan bannaanku yaala marka wax la qariyey iyo wax qarsoontoona ma jira sidaa nebigu kaga tegay wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed xaq waxaan ahayn nebigu kuma hadlin rabbigii sifaadkiisa waxa ku saabsan run waxaan ahayn kumusahlin waxyi waxaan ahayn kumusahlin wuxuu sheegay o dhan waa wax siduu u sheegay baanan u qaadanayna way macnaha ayib wayaclamuuna waxay ogyihiin ahlulxadiidku xaqan yaqiinan cilman ogaansho xaqan oo xaqa yaqiinan oo la hubo shaki ku jirin ana maa shaygii qaalahu uu yidhi rasulu llahi sal lla lay facala maa qaalahu sidii uu yidhi korkeeda iyuu ahaadayo sidii uu yidhi weeye macnaha waxba kama gedisnaa id cilladuna waxa weeye huwa nebigu kaana wuxuu ahaa acrafa mid aqoon badan birabbi rabbiga mid uga birabbi rabbi midkii u aqoon badan buu ahaa jalla jalaaluhu min hayrihi nebiga kayrkii wuu uga aqoon badnaa cid aan isaga ahayn oon rasuulka ahayn rasuulka uga aqoon badnaa rabbiga subxaana wa tacala iyo sifaatkiisa walam yaqul mana uusan dhihin nebigu fiihi rabbi dhexdiisa iyo sifaatkiisa ilaa xaqan xaq mooye wax kale muusan dhihin wa sidqan iyo run mooye wax kale muusan dhihin wa waxyan iyo waxyi mooye wax kale muusan dhihin qaala allahu caza wajal wamaa yantiqu ma hadla nebi maxamed can ilhawa suu rabo kama hadlo hawa xaggeed kama hadlo hawadu waa say naftu rabto say naftu rabto xaggeeda kama hadlo hadalkiisu kama soo fulo naftayda rabto in huwa muusan ahaanin nudqigiisii hadalkiisu ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma ahan waxyigaasoo yuuxaa loo waxyooday wuxuu ku hadlay waa uun waxyi loo sheegay oo xagga rabbi ka soo gaadhay subxana wa tacaala saas way macana ayib labadaasi marka arrimood wuxuu ka wadaa macnaha waxa weeyaan ahlulxadiidka iyo ahlusunnuhuna nusuusta qur'aanka iyo axaadiista way ogolaadaanoo way sallimaan ahlulbidacuna way diidaanoo hadday naska asal ahaanba diidi karaanna waa diidaan haddii kalena macnihiisay diidaanoo leexiyaan qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi imaamula'immati a'imada imaamkooda ah wa kayruhu iyo kayrkiiba oo min culamaa'i lummati ummadda culimmadeeda ka midii waxay yidhaahdeen radia allahu canhu wuxuu yidhi cala allaahi albayaan wa cala alrasuuli albalaaq wa calayna tasliim cala allaahi alle korkiisuu ahaaday albayaanu caddayntu wa cala alrasuuli rasuulka korkiisuuna ahaaday albalaaqu gaadhsiintii wa calaynaa korkanagu ahaatayay ahaatay altasliimu nabadgelintii iyo hoggaansamiddiina korkanagay ahaatay wixii ilaahay xaggiisa ka yimid ee uu cadday rasuulkiisuna na soo gaadhsiiyey xilkanagu waa inaan annaguna sallimno saa ku nabadgelinno oo saa ugu hoggaansanno oo aanaan diidin leexinin saasu macnaha ayib afarkaas alimaamu zuhri calayhi raxmatullaahi laga wariyo waxaa soo saaray alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah baa tacliiq ku wariyey fii saxiixihi ibn abi caasim isagana zuhdigu ku soo saaray abu nacaym fi lxilya isagana min turuq turuq badan bay ka wariyeen lakiin ariiqa aharku isugu imaanaya madaarkiisa ah waa ninka la yidhaahdo alwaliid ibnu muslim can ilawsaaci can izuhriyi waliid ibnu muslimna waa macruuf bitadliisi taswiya sharu anwaaci tadliis tadliiska noocyadiisa ka ugu shar badan oo tadliisu taswiya la yidhahdo yuu caan ku ah lwliid ibnu muslim addimishqi isaga iyo baqiyat maqlad iyo raggaas marka hadduusan mar dhihin xadaanaa sheekhkiisana uusan xadaanaa ka dhihin oo uusan sheekhiisa gadaashiisana xadaanaa ama akhbaranaa dhihin yacni waxa weeyaan dacfi baa ku jira wabittaali aharkani sanad ahaan daciif buu u yahay sanad ahaan daciif buu yahay macnaha ayib allahuma in ariiqyo kale loo helo maaqaad qaala zuhriyu wuxu yidhi imaamu la'imati ah waqayruhu min culamaai lumma radia allahu canhu wuxuu yidhi cala allaahi alle korkiisu ahaaday albayaanu caddayntii oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa saaran oo isku waajibiyey inuu addoommada xaqa u caddeeyo taa isagay saarantah isagaa saaray alla subxana wa tacala wa cala alrasuuli rasuulka korkiisana waxa ahaaday albalaaqu gaadhsiintii wixii ilaahay caddeeyey sidii isagoo u cad inuu ummadda soo gaadhsiiyana rasuulka xilkiisa wa wa calaynaa korkanaga waxa ahaaday haddaan ummaddii nebiga nahay attasliimu yacni waxa weeyaan nabadgelin ah, inaan saa ku nabadgelinno oon ku ogolaanno oon yacni waxa weeye ku dayno oon ku aqballaa annagana korkanaga saar oo aanaan diidino aanaan macnaha waxa weeyaan meelo kale uga kicin ayib wa wuxuu wariyey buu yidhi yuunus ibnu cabdisamad ibnu macqil can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya ana aljacd bna dirhamin jacd ibnu dirham ninkii la idhan jiray waa jahmi yani waxa weye jahmi sheekhiisi wa jahmi ayib waxaa la yidhaahdaa jahmnu safwan oon soo sheegnay aaraadan dariiqooyinkan lumay madaahibtan firaqan lumay in badanoo ka mid a ah afkaartooda isagaa leeyihi waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka qaatay wuxuu ka qaatay baa la yidhaahdaa waxyaabahan jacd ibnu dirham buu u ahaa yuu arday u ahaa jacdina nin la yidhaahdo bayaan ibnu samcaan buu arday u ahaa bayaanna wuxuu arday u ahaa baa la yidhahda afkaartaa ka qaatay taaluut ibnu ukhti labiid ibnu labiidkii yahuudiga ninkii nebiga sixray walaashii baa dhashay bay leeyihiin taaluudka taaluudna wuxuu ka qaatay labiidkii saaxirka ahaa ee nebiga sixira yahuudiga sidaasuu u sheegayaa ibnu casaakir baa keenay baa la leeyahay ibnu kathiirna bidaayaha iyo nihaayadu kusoo guuriyey laakiin waxaa la leeyahay inay silsiladu saa isu daba taallo oo asalka uu ka soo jeedo labiidkii yahuudiga aha ee caqaa'idani ka soo jeedo dariiqeedu ma sugnaa la leeyahy waa daciif saas man ilan waxa weeye yani waxa wixii xunba leh ruuxa hadduu yani waxa weeyaan xataa hadduu boqol khaladaad galo oo yani wuxuu wixii jira wixii jira unbaa la saaraa waxaan jirin lama saaro waxaan jirin lama saaro yani waxa weye gaalka dil gartiisana sii sooma wixii aan sugnayn waa in la yidhahda ma sugna aarka marka silsilada noocaasoo kale oo ilaa labiid gelaysahay waxay leeyihiin culimmadu ariiq ahaan markii sanad ahaan laysdul taagaayay ma sugna laleh laakiin yakfiika inuu jacd ibnu dirham ka soo jeedo oo isagana macnaha waxa weeyaan zindiiqaas ahaa ayuu ka qaatay macnaha can abiihi ana jacda bna dirhamin qadima wuu soo galay calaa wahbi bn munabih buu usoo galay wahbi ibnu munabih waa imaamkii taabiciga ahaa wey ayib yas'aluhu isagoo weydiinaya can sifaatillahi ilahay sifaatkiisa isagoo wax ka weydiinaya tacala kurahay fa qaala markaasa wuxuu yidhi waylaka hoogaaga yaa jacdu jacdiyow war jacdiyow hoogaaga habaar kugu dhacay war inkaar qabe bacd almas'alati yani bacd almas'alati war su qaarkood iska daa ficilkii aan nasbinaya baa ka xadfan bacd almas'alati war suaalaha su qaarkeed iska dhaaf waxyaalaha qaarkood lama sii dabagalo faraha ka qaad buui innii anigu buuhi la adunnuka waxaan kuu malaynayaa min alhaalikiina kuwa halaagsamay inaad ka mid tahay saaad wax u wadaan arkaayo meelahaad wax ka faadhfaadhaysee meelahaad wax ka raaraadinaysaan arkaaye inaad kuwa halaagsan ka mid tahan umalinba saas way macana ayib ilan dadka qaarkood waxaa jira sideedaba meelo khatar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala sir u ah wax ka raadiyay kuwaasi say u wadaan u wadaan u wadadba marka dambe dalaal iyo baadi bay ku dhacayaan wuxuu idhi yaa jacdu jacdiyow low lam yukhbirnaa hadduusan noo warrami lahayn allaahu alle hadduusan noo warrami lahayn fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa hadduusan noogu warrami lahayn anna lahu inay u sugnaatay alle yadan gacani inay u sugnaatay wa caynan il inay u sugnaatay wa wajhan inuu weji u sugnaaday hadduusan kitaabkiisa dhexdiisa noogu sheegi lahayn lamaa qulnaa maanaan dhahneen daalika arrinkaa fattaqi illaaha alla ka baquudhaniyo ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan sifaatka qur-aankiisa noogu sheegi lahayn maanaan dhahneen mana aanaan ku sheeginay hadduu ilaahay qur-aanka ku sheegtay maxaa ku jira inaanu wixii qur-aanka uu ku sheegtay sifaadkiisaa u sheeg kitaabkaasaanu anagu naduuru maca alkitaab wixii kitaabka ku yimid naqbal cala alra'si waalcayn soo ma jeed uma kadibna lam yalbah muusa nagaanin jacdun jacdii an qutila in la dilay oo wasuliba la daldalay war ka joog war ka joog sumuusan ku hayn war meel xumaad ku socda ka joog wax yar iyadoon laga jooginba warkiisuu usii wadayba nin baa helay soo ma jeed saas macnaha nin iswaalaba waabiya hele nin waabiyey baa hele culimmada warkoodii hadduu qaadan waayo warniyow ka jog war ka jogo haddii la yidho qaadan waayo nin amiiraa helay oo markii dambe qoorta ka jaray waa ka marka qisadiisa wa khaaba wuu khubeeyey khaalid ibnu cabdillaahi alqasri baa khubeeyey khaalid ibnu cabdillaahi alqasri adimishqi ah, wakhtigii waliid ibnu cabdilmelik buu wuxuu guddoomiyey waahaa magaalada maka sulaymaan yacni waxa weeye ayuu isagana uga ahaa hishaam baa ciraaq markaa u dhiibay kuufiya basra ayuu ka ahaa ayib nin noocaas aho macnaha ayib oo macnaha waali ah nin macnaha deeqsi aho yaani aftahan aho ayuu ahaa ninkaasuu ahaa marka ninkaasaa macnaha waxa weeyaan yaa yaa yaa maalin khudbeeyey khaaba wuu khudbeeyey khaalid bin cabdillaahi alqasri yowma aladxaa bilbasrati basra ayuu ku khudbeeyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi fii aakhiri khudbatii khudbadiisii markuu sii dhammaynaya aakhirkeedii wuxuu yidhi insarifuu wardadiihow gadooma ilaa manaasilikum guryihiinniiyo meeshaa deganaydeen u gadooma wadaxuu udxiyaysta buuhi ah, xoolihiinna qasha maanta baaraka allahu allah barakeeyo lakum idinka fii daxaayaakum udxiyooyinkiinna allah idiin barakeeyo maanta xoolaha qasha buu yidhi udxiyaysta fa innii anugu mudaxin mid udxiyaysanayaanaha alyowma maanta biljacdi bni dirham baan anugu ku dixiyaysan buuri aniga neefka iimaanta ii xidhaneen qalan doono waa jacdi bnu dirhame idinku kacaa guryihiinna adoo xoolihiinna qashabu ayib oo maxaad ku maagtay wey fa innahu isagu yaquulu wuxuu leeyahay lam yattakhid illaahu alla muusan ka dhiganin ibraahiima ibraahim khaliilan kama dhiganin ilahay soo quraan kama dhigin watakhada allahu ibraahiima khaliilan wuxuu yidhi kama dhigan soo istaagin walam yukallim muusan la hadlin alle subxaana wa tacaala muusa muuse muusa la hadlin takliiman la hadlin ayadana wuxuu yidhi wa kallama allaahu muusa sooma ahayn wuu dabagediyo wuxuu yidhi ma ahee waxa weeyaan wa kallama allaaha muusa takliiman carabiyada dad garanaysaan warku waa isbedelaya wa kallama allaaha waxay noqonaysaa marka muus allah lala hadlayoo muusa la hadlay ayadduna maxay ahayd allah hadlayoo muuse la hadlay warkiibuu icraabtiibuu dayay inuu isku ku ciyaaro isku day marka waxaanoo dhanna wuxuu ka dagaalamayaa sifaadkaasuu ka dagaalamaya ayib subxaanahu wa camaa yaquulu ljacdu culuwan kabiiran subxaanahu alla nasahnaansiyidiisa wa tacaala iyo sarrayntiisa camaa uu ka nasahan yahay oo ka sarreeya shay xaggii yaquulu uu leeyahay aljacdu culuwan sarrayn kabiiran oo weyn waxaan uu ku hadlaya qashinka ah ee candarabo qashka ah ilaahay subxaana wa tacala waa ka sarreeya waana kana nasahanya bul macnaha ayib wa nazala wuu degay khaalidkii amiirka ahaa can ilmimbari mimbarkii buu ka soo degay fadabaxahu markaasuu gowracay biyadii gacantiisu ku gowracay wa amara wuuna amray bisalbihi in la daldalo salbiga waxa ruuxa marka la dilo yaa tiir inta lagu xidhaa saa loo xidhaya waa lagu cibro qaadanaya maanaa dadkaa ku cibro qaadanaya meeshaasuu ku xidhnaanaya waa la fiirsanaya warkii jacdiyaa fiiri foolxumadiisa dalab kugu dhacday nin kasta oo marka la imaan lahaa balaayo la imaan lahaa baa la doonayaa inuu darsi ku qaato fasharid bihim man khalfahum ah, kuwo kaloo meelaha taagtaagnaayoo yani waxaan oo iyo wax la mida la soo socday baa la doonaya inay ku cibro qaataan saasuu gale marka wa amara bisalbihi in la daldalo ayuu amray macna qisadaasi jacdi dilkiisa ku saabsan waxaa soo saaray alimaamu albukhaari caleyh raxmat fi kitaabihi khalqi afcaali alcibaad waxaa kaloo soo saaray alimaam darimi baa soo saaray fii kitaabihi aradd cala aljahmiya waxaa kaloo soo saaray ajuri baa isagana soo saaray fii kitaabihi shariica abulqasim llakaai atabari fii kitaabihi sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca culimo fara badanoo kalena waa sheegeen alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah isaguna waa soo u arooriyey bayhaqi isagana sunankuu ku keenay qisadaasi waxaa ku sugan sanadkeeda laba nin moxamed ibnu xabiib nin la yidhahdo majhuul horta waa ku jira wiilkiisa oo cabdiraxmaan la yidhahdo maqbuulana waa ku jira wabittaali qisada sanadkeedu sax maaha qisada sanadkeedu waa daciif laakiin alimaamu dahabi wuxuu leeyahay waalqisatu mashhuura qisadu waa caan buu leeyahy qisadu waa caan intaa hadday qisada u noqonayso wax lagu sugi karo waa khayr haddii kale qisadu ka sanad ahaan inta kollay hadda aan aragnay sanadkeeda waxaa ku jira laba ninoo daciifa ah ku jira nin oo majhuul ah iyo nin maqbuul ah ku jira ayib intaasi marka wuxuu kaga hadlay imaamku mas'aladii ku saabsanayd istiwaau ullahi calaa carshihi tabaaraka wa tacaala allah subxaana wa tacaala sarrayntiisa uu carshiga ka sarreeyo ayuu macnaha wax weeyaan ayuu kaga hadlay masalada marka qur-aankuna waa ku tusay inuu ilahay carshiga ka sarreeyo axaadiista nebiga oo ilaa xaddi tawaatur gaadhaysana way ku soo aroortay axaadiista macnaha kutusaysa macnahaas tawaaturkeedu yuusan lafdiba noqonin laakiin tawaatur macnawiya bay tawaaturtay culuwiga iyo fawqiyada axaadiista kutusaysa alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah wuxuu soo guuriyey axaadiis aad u fara badan ayuu soo ururiyey isagiiyo qayrkiiba macnaha xagga xadiistana taa weeye xagga ijmaaca salafka waa nagii soo sheegnay a'imo fara badan inay soo guuriyeen salafku inay ku ijmaacsanaayeen oynan isku khilaafsanayn waxaan u malaynayaa horay baynu u soo guurinay imaamka laftiisu waa kii inoo sheegay inay culimmadoo dhan isku waafaqsan yihiin waxaan ku kabnay waxaa isla ijmaaca qaba isagana oo ku waafaqsan rag kaleeto oo fara badan baa soo guuriyey oo uu ka mid yahay isxaaq ibnu rahwiya uu ka mid yahay abuu cumar adalmankii isagana waxaa ah ka mid ah ragga soo guuriyey raasiyeynkii ninka la dhihi jiray abu xaatim araazi abu zurcat araazi labadii imaam baa ka mid a ah ragga soo guuriyey waxaa ka mid a rag badan oo noocaas waxaa ka mid a ah yani waxa weye abulxasan alashcari laftiisa soo guuriyey rag badan baa soo guuriyey ijmaaca salafku marka inay isku waafaqsanaan khilaaf dhexdooda una jirin masaladana taawa dhinaca kale markii laga fiiriyo masaladu waa masalo firaw waa fitro waa wax ilaahay qalbiga bini aadamkaba ku abuuray in rabbiga abuurtay uu kor jiro fitradaasi haddaan la helin falsafo fasaadisa iyo mujtamac fasaadiya haddaan la helin iyo bii-a ruuxa ka fasaadisa haddaan la helin ruuxu isaga oo weyn oo xataa gaal ah buu fitradaasi ku jiraysaa rabbigii inuu kor jiro saas maanaa saas daraaddeed dadka cawaamta ah ee wax kitaab iyo risaala aynan soo gaadhin haddaad weydiiso rabbi xaggee jiraa waxay ku leeyihiin kor buu jiraa waa shay qalbigooda ku abuuran waay shay qalbigooda ku abuuran way leanna fitradii ilaahay ku abuuray ayay masaladan ka soo jeedaayoo kasoo ka dambaysay waxaad arkaysaa maalan addoonku markuu rabbigii baryayo markaba qalbigiisu kor buu aadaya gacmahana kor buu u taaganayaa qalbigiisuna kor buu aadaya ma aad arkaysid qalbigaagu meel kale ku saqajaabi maayo midixna aadi waayo midigna aadi maayo gadaalna aadi maayo markaaba qalbigaagu kor buu jiraa soo saas maa waa arrin aan la inkiri karin kuwa leh xataa ilaahay meel walbuu joogaa qalbigoodaa qasbaya markay ilaahay barayaan gacmahay kor u taagaan qalbigooduna kor buu aadaa oo kor buu ilaahay subxaana wa tacaala markuu baryayo uu aadaa meeshaasuu u qastaa laakiin midigii iyo bidixtoona uma aada fitradaasi quluubta dhan ku jirtaay waa waa waa waa la inkirsanya marka shahaadatu alkitaab waalsunna waalijmaac waalfitra caqligana ku darso lcaqli ku darso oo iyaduna ah caqligu wuxuu ku tusayaa rabbigii kownkan abuurtay kownkiisa inuu ka dhex baxsan yahay haddii ay noqoto kownku ku dhex jiraana waxaa imaanaysa lawaasim faasid faasid oo baatil ah oo waxaa imaanaysa alla subxaana wa tacaala qashinka iyo qashinqubka iyo meelahan yacni waxa weeye aadan naftaada u quudhin xataa in lagu sheego caqliguna yacni wuxuu sugayaa rabbi inuu addoommadiisa ka baxsan yaho sarreeyo ayuu isaguna ka markhaati kacay intaas dilaaladoodu waxay isku waafaqday haddii weli yani waxa weye lala taagan yahay yani waxa weya meel kor ma jira meel walbuu joogaa ama meel la-aan buu jiraa soo nasiib maaha aynu dib ugu noqono marka loo sheego way qaataan xadiid nebi haddii loo sheego way qaataan a'immadii salafka haddii wax looga soo guuriyo way qaataan ijmaaca waxbay ku qaybsadaan fitradana hadday helaan waa ku darsadaan laakiin dadka qaar waxaa jira ayagu taqliidiya ashkhaas oo yidhaahda hebel hebel mas'aladu xaggee ka marta annagu hebel baanu raacsannahay oo hebel masalada ma garan waaye hebel miyaa garan waaye adiguna waad garatay miya bal hebelka lagu dheggan yahay aynu isagana waxoogaa aqwaashiisa wax ka soo guurin haddii ashaaciro la yahay oo abulxasan alashcari lagu dhegan yahay abulxasan alashcari mas'alada muxuu ka qabay bal aan isdul taagno haddii madhabka fiqigaa shaaficiye la yahay imaamu shaafici muxuu ka qabay waynu soo marnay soo ma haddii dariiqooyin suufiye la yahay sheekh cabdilqaadir jiilaani muxuu ka qabay masalada intaaba waa isdaba dhigayna meel loo baxsada si loo waayo xataa dariiqooyinka sufiyada laisugu gelay saddex kitaab oo kutubtiisii abay ag taalla kitaabka koobaadi waxa weeyaan risaalatuhu ilaa ahli thaqr waa risaalada uu ku soo guuriyey konton iyo dhowr ijmaac oo uu ka soo guurinaya salafka usuushoodii iyo caqaa'idoodii ah masalada iyadaa bikhusuusihaa waxaa ku soo arooray safxada laba boqol iyo soddon iyo laba ayuu wuxuu leeyahay wa ajmacuu markuu soo yidhi oo masale kale ka soo hadlay buu wuxuu yidhi wa annahu tacaala fawqa samaawaatihi calaa carshihi duuna ardihi allah subxaana wa tacaala samaawaadkiisa inuu ka koreeyo carshigiisa ka sarreeyo dhulkiisa aan ahayn waqad dalla cala dalika biqowlihi aamintum man fi الsamaءi an yakhsifa bikm اlarda waqala tacala ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الصaalixu yarfacuhu wa qaala tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa walaysa istiwaa'uhu wuxuu yidhi allaka kormariddiisa kormaridiisa calal carshiga carshiga uu ka kormaray macnaheedu ma aha istiilaa'an ma aha guud sow istawlaa mayna dhihi jirin istiilaa'an ma aha guud kamaa qaala siday yidhaahdeenoo kaleeto ahlulqadari say dheheen ahlulqadarku waa muctasilada muctasiladu say dheheenoo kaleeto istawlaa ay ugu fasireen saas ma aha guud muxuu yahay lannahu caza wajalla buuhi lam yazal mustawliyan calaa kulli shay buui haddii la yidhahdo istawlaa carshiguu yani waxa wey yuu qabsaday oo waxa kale ma haysanin miya shay walba ilaahay subxana wa tacala mustawli buu ku yahay carshiga iyo makhluuqaadkao dhan wa annahu alla yaclamu wuxuu yahay buu idhi asira sirta ayuu ogyahay wa akhfaa min asiri sirtiiyo wixii ka sii qarsoonba alla waa ogyahay bu walaa yaqiibu ma ciilayo oo ma maqnaanayo canhu xaggiisa shayun fi samaawaati waalardi xataa kaannahu xaadirun maca kulli shay cilmigiisa wax ka hoos baxaya ma jiro ilaa wax walba uu rabbi la socdo subxaana wa tacala waqad dalla caza wajalla cala dalika biqowlihi wa huwa macakum aynamaa kuntum maxay yidhahdeen qolihii wa huwa macakum aynamaa kuntum waa daatadiisay dheh soo ma abulxasan ashcari muxuu yidhi wafasara dalika ahlu lcilmi bita'wiili ana cilmahu muxiiطun bihim xayu kaanuu waxaa laga wadaayoo culimmadu ku fasireen buu yidhi aayaddaasi cilmiga ilaahay baa wax walba koobay shay walbana la socda laakiin ilaahay daatadiisu carshiga ka sarraysa hadalkaa wuxuu ku yidhi fii kitaabihi risaala ila ahli اsaqr kitaabka labaad waa kitaabka caanka ah oo isagana la yidhaahdo maqaalaat alislaamiyiin wa ikhtilaafu lmusalliin baa la dhahaa abulxasan alashcari baa iska leh isagana safxada allahu mustacaan safxada afartan iyo shan safxada saddex boqol iyo afartan iyo shan ayaa wuxuu ku keenayaa wuxuu leeyahay tarji wuxuu samaynaya cinwaan buu samaynaya wuxuu yidhi haadihi xikaayatu jumlati qowli asxaabi alxadiidi wa ahli sunna ahlu sunnaha iyo asxaabuulxadiidka qowlkoodii duuduubkiisii oo la xikaayoodo weeye tani halkaan kaga hadlayaa wey markaasaa wuxuu yidhi jumlatu maa calayhi ahlu lxadiidi wasunna aliqraaru biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wuu soo waday markaasaa wuxuu yidhi yani suu u soo wadaybu wuxuu yidhi wa ana allaha subxaanahu calaa carshihi kama qaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa wa ana lahu yadayni bilaa kayf kama qaala khalaqtu biyadaya bal yadaahu mabsuutataani wa ana lahu caynayni bilaa kayf kama qaala tajri biacyunina wa ana lahu wajhan kama qaala wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wa ana asmaaa allahi laa yuqaalu inaha hayr allah halkaas wuxuu leeyahay ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa siduu rabbi qur-aanka ku sheegay laba gacmood buu leeyahay bilaa kayfin wuxuu leeyahay siduu rabbi aayaadka ku sheegay laba indhood buu leeyahay bilaa kayfin weji buu leeyahay bilaa kayfin aayadiina waa wada daba dhigaya ahlusunna markuu ka soo guriyey wa jamaaca uu ka soo guriyey intaasoo dhan ayaa kadib wuxuu yidhi akhiiran markuu gebagabeeyey caqaa'iddii ahlusunnaha fii baabi aliimaan fii baabi alsaxaaba fii baabi alqadar fii baabi alasmaa wasifaat markuu soo wada sheegay hadal dheer buu ahaa buu wuxuu ku gebagabeeye u fiirsada wa bikulli maa dakarnaa min qawlihim naquulu buu yidhi wa ilayhi nadhab wamaa tawfiiquna ila billah wa huwa xasbuna wa nicma alwakiilu wa bihi nastaciin wa calayhi natawakalu wa ilayhi lmasiir buu aan ka soo guuriyey ahlusunna iyo asxaabu ulxadiidan idiin soo sharxay ayaan aniguna qabaa buuhi isagaana saana ku tegayaa waafajintana ilahay baa iskale soo ma jeed halkaas kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiina waاkhtilaafu اlmusaliin asagana nasan wuxuu ku caddeeyey sifaatka ilaahay inuu sugayo abulxasan alashcari oo ay sifatu listiwa cala alcarshi ka mid tahay kitaabkiisa saddexaad waa kitaabka alibaana can usuuli diyaana wey isaga kanuu si ka faahfaahsan labadaaba uu ugu caddeeyey sifat listiwa sifaatka kaleo dhan kulli wuu kaga hadlay laakiin sifat listiwa baynu ku dhex jirnaa iyada aynu ka soo qabanno wuxuu yidhi safxada iyadana qosabcada aan hayo wuxuu yidhi imaamu abulxasan alashcari in qaala qaa'ilun maa taquuluuna fi listiwa hadduu ruux yidhaahdo istiwaha maxaad ka leedihiin ood ka dhahaysaan qiila lahu waxaa lagu dhihi naquulu waxaan leenahay ina allaha caza wajalla yastawi calaa carshihi kama qaala yaliiqu bihi min gayri tuuli istiqraar kama qaala alraxmanu cala alcarshi istawaa wqad qaala caza wajalla ilayhi yascadu alkalimu اطayib waqaala bal rafacahu allahu ilayhi waqaala caza wajalla yudabiru اlamra min alsamaءi ila alardi ثuma yacruju ilayhi waqaala xikaayatan can fircawn ya haamaanu bni lii sarxan lacallii abluqu lasbaaba asbaaba asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa wainii laadunnuhu kaadiba fakadaba fircawnu nabiy allahi muusa calayhi asalaatu wasalaam fii qowlihi ina allaha caza wajalla fowqa asamaawaat muusa marka u sheegay fowqa asamaawaat ku yidhi fircoonow rabbiga aan caabudaya fowqa asamaawaat markaasuu inuu beeniyo daraaddeed buu u leeyahay ibni lii sarxan lacallii abluqu lasbaab waa hadalkii aan abucumaan isaabunina soo marnay sooma saas maana ayb wuu wado wuxuu yidhi wa qaala caza wajalla a amintum man fi samaa'i an yaksifa bikum alarda fasamaawaatu fawqaha alcarshu buui fasamaawaatu fawqaha alcarshu samaawaadka carshiga ka koreeya ayb falamaa kaana alcarshu fawqa asamaawaati markuu carshigu ahaaday samaawaadka korkooda ayaa qaala wuxuu yidhi aamintum man fi اsamaa liannahu mustawin cala alcarshi lianna carshigu alla ka soreeya alladii carshigaasoo fawqa asamaawaati samaawaatka ka sii sarreeya wa kullu maa calaa fahuwa huwa samaaun buuri man fi samaai sooma dheh wax kastoo kaa koreeyo samaa la yidhahdaa buuri marka alla kor buu jira wey manaa carshigu ka sarreeya ayib wuu soo waday hadalkaas waxaa la weydiiyey su-aal buu haddana kana wuxuu yidhi su'aalun waqad qaala qaa'iluuna buu yidhi min almuctasilati waljahmiyati walxaruuriyati ina qowla allahi caza wajalla alraxmaanu cala alcarshi istawaa anahu istawlaa wamalaka waqahara bay dheheen bur wa ana allaha caza wajalla fii kulli makaanin weeyaan bay dheheen bur wajaxaduu waxayna diideen an yakuuna allahu caza wajalla calaa carshihi kama qaala ahlu lxaq wadahabuu fi listiwaa ila lqudrati bur nimanka muctasilada la yidhahda iyo jahmiyada iyo xaruuriyada waa khawaarijta waxay ku tageen buu yidhi abulxasan ashcari baa hadalka weli wata alraxmaanu cala alcarshi istawaa waxay dhaheen buu yidhi istawlaa wuu qabsaday wa malaka wuu mulkiyey wa qahra wuu qahray bay ku fasireen bu waxaa kaloo dhaheen buu yidhi muctasilada iyo jahmiyada iyo xaruuriyadu waxay dhaheen wa ana allaha caza wajalla fii kulli makaanin meel kastuu joogaa bay dhaheen ra'yiga yaa iskale marka ra'yigaasi waa ra'yu ljahmiya waa ra'yu lmuctasila waa ra'yu lkhawaarij waa fii kulli makaanin in la yidhahdo soo ma jeed waxay diideen buu yidhi in ilaahay carshigiisa ka koreeyo siday ahlulxaqu qabaan hadalka wuu sii wado wuxuu yidhi wazacamat almuctasilatu waalxaruuriyatu waaljahmiyatu ana allaha caza wajalla fii kulli makaan falazimahum an yakuuna fii baطni maryam wa fi lxushuushi wاlأkhliya wahada khilaafu diin tacaala allahu can qawlihim culuwan kabiiran waxay dhaheen buu hi ilahay meel kastuu joogaa waxaa ka laasimaysa buu hi ilaahay meel kastuu joogaa inuu maryam caloosheeda ku jiray waxaa ka laasimaysa qashinqubkiiyo meelaha urahayo inuu ku dhex jiro waxaa ka laasimaysa meelaha lagu saxaroodo ee yani waxa weeye lagu danguto inuu ku dhex jiro taana diintayba khilaafsan tahay bu aslu diin bayba khilaafsan tahay bu ilaahay subxaana wa tacaala waa ka sarreeya hadalkooda xun ee khabiidka waa ka sarreeya yaa iskale hadalka abulxasan alashcari kitaabkiisa saddexaad intaasi waa inta istiwaha ku saabsan istiwaha inta ku saabsan waa laakiin sifaadka oo dhan buu madhabkaa maraya sifa sifu usoo qaadanaya haddaad doontaan waad akhrin karaysaan macana ayb alimaam abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah madhabkiisii uu ku dhintay kaasuu ahaa madhabkuu ku tegay oo ku dhintay kaasuu ahaa amaa madhabka ictizaalka waa saan soo sheegnay saddex marxaluu soo mara marxaladii hore waxay ahayd muctazili buu ahaa baxti ah oo abucaliinay jubbaa'i buu arday u ahaa muctasiligee la yaqaanay fatradaa wax yar buu ka soo durkay madhabkan ashcariga la yidhaahda markuu qaatay ee taqriiriyey bay ahayd waa marxaladii labaad bay ahayd marxalada saddexaadna madhabkii ashcarigaabuu ka toobad oo ka noqday waa marxalada uu qorayo kutubtan qorayo waa marxalada uu qoray kitaabkiisa ibaanada uu qoray maqaalaatulislaamiyiinka waa marxalada uu qoray kitaabka kale ee macnaa waxa wey risaalatu ila ahli thaqar iyo weliba kitaab afraad kutubtiisa hadda la intooda badan marxaladaasuu qoray marxalada uu ka toobadkeenay madhabkii ashcariga saas maanaa ee loo nisbeeyey isaga maanaa ayib marka marxaladiisii labaad bay qolyahani ku dhegan yihin marxaladiisii dambana yani waxa wey ma hayaan ee ugu dambaysay maanaa way waafaqsanayd madhab ahlusunna waljamaca waafaqsanayd maanaa waxaa nasiib u ah kutubtan markii loo keeno layidhahdo wadadadii war kitaabki waa kan kutubtii abiasan ashcari waxay kuleeyihiin wahaabiyadaa qortay wahaabiyadaa qortay waa wax la yaabla waay wax yani caruurta ku qosasho waay wahaabiyadaa qortay war wahaabiya ma qoran karto wahaabiya awoodda ay kuwan ku qorto haddayba heli lahayd kuwo kaleto haystaan bay baabi'in lahayd oo wax ka dhigan lahayd oo wax kale ku qoran lahayd su-aasha isweydiintana waxay tahay kutubtani haddaynan kutubtii abulxasan alashcari ahayn waxaa la hayaa oo sugan oo culimmada ashaaciradu laftoodu sugaya inuu leeyahay kitaab la layidhahdo alibana inuu leeyahay kitaab la yidhahdo maqaalaat lislaamiyiin inuu leeyahay kitaab la yidhahdo risaalatun ilaa ahli thaqar inuu leeyahay kutubtaa ay culimmada ashaaciradu laftoodu sheegeen ee abulxasan u sheegeen ha la keeno xaggay yaallaan kuwo kuwan ka gedisan hadday keenaan waa oggolaanaynaa wahaabiya wax ku darsatay soo ma haddii la keeni waayo kutubtii imaamku waatan laakiin wixii ay wateen wadaaddadu bayna waafaqsanaynoo marxaladiisii labaad bay ku dhaggan yihiinoo uu ka toobad keenay ha ahaatee ha la isweydiiye ma abulxasan alashcari keliyaa ka toobad keenay madhabka ashcariga mise raggii waaweynaaye uga dambeeyey iyagu waa ka toobad keenay markay arkeen wixii inuu wax kharribay waa ka toobad keeneen waxaa isagana aynu tusaale usoo qaadanaynaa afar imaam oo a'immadoodii waaweynaa ka mid waxaa ka mid ah maalan abubakar muxamed ibnu ayib albaqilani abubakr albaqilani wuxuu ka mid ahaa raggii madhabka ashcariga taqriiriyey u nusreeyey qarnigii saddexaad qarnigii afraad aakhirkiisa ilaa qarnigii shanaad qaybtiisii hore nin caan awa uu ka toobad toobadkeenayo wuxuu kaga noqday kitaabkiisa la yidhahdo tamhiid alawaa'il wa talkhiisu dalaa'il khaasatan fi ma yatacallaqu bilasma wasifaat in badanoo ka mida wuxuu ku waafaqay madhabkii salaf sifat listiwa iyo yadda iyo wejiga iyo kulli saas maana wuu yaalla hadda wuu yaalla ninkii u baahane soo akrinaya waa loo dhiibay baqilaani kitaabkiisa wuu kaga noqday maana waxaa ka mida maalan imaamu alxaramayn abulmacaali aljuwayni waa kaan soo sheegnay aabbihii abu muxamedin aljuwayni cabdullahi ibnu yuusuf inuu leeyahay risaalo la yidhaahdo risaalatu ihbaati alcarshi waalfawqiyati wa masalati alxarfi wasawt oo iyadana matbuuca oo taalla aabbihii wuxuu ahaa nin salafi ah aabbihii abu muxamed aljuwayni waana ka aqoon badnaa yani imaam lxaramaynka waa ka aqoon badnaa imaamu lxaramayn isagana waxa kitaabkiisa la yidhahda alcaqiidat alnadaamiya ayuu isaguna ku rajaxay madhabka salafka wuuna doortay waxayna kutusaysaa inuu ka noqday madhabkii ashcariyada waxaa ka mid ah abu xamidin alghazali muxamed ibni muxamed ibni muxamedin alghazali ninka ay u yaqaanaan xujatullah xujatullah asagana fii kitaabihi iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam buu isaguna kaga noqday akhiiran markuu dhimanayeyna waxaa la yidhahdaa isagoo saxiixulbukhaariga ku haysta laabta ku haysta yuu dhintay baa la yidhahda noloshiisa qaybteedii dambe axaadiista iyo saxiixaynka iyo halkaasuu wakhti ka dhigtay ilaa uu kaga dhintay macnaha wixii o dhan waa ka toobadkeen waxaa ka mida ninka la yidhahdo alfakhru raazi ninkan tafsiirka iskale aad u taqriiriya madhabka yani waxa wey yani waxa wey madhabka ashaacirada ayaa ka mida fakhruraazi isagana rag ka noqday buu ka mida oo kitaabkiisa isaguna wuxuu kaga noqday aqsaamu ladaat uu bixiyey aqsaamu ladaat hadalkiisa haddaan hadal yar ka soo guurino wuxuu yidhi maalan laqad ikhtabartu alطuruqa alkalaamiyata wاlmanaahij alfalsafiya falam ajidha turwi haliilan buri walaa tushfi caliilan wara'aytu aqraba الطuruqi طariiqaة الqur'an aqra'u fi اlإhbaat alraxmanu clى alcarshi اstawى ilayhi yascad اlkalimu الطayib wa fi nafyi laysa kamilihi shay hal taclamu lahu samiya waman jaraba mila tajribatii carafa mila macrifati buuri ah, waa rag soo lugo-ay soo ma jeed rag cimrigoodii intuu soo dhammaaday markii ugu dambaysayna uu lugooyo kala kulmay buuri dariiqooyinka falsafada iyo cilmulkalaamka tijaabiyey buuri kulli soo wada maray bu dariiqadaa qur-aanka wax dhaama waa waayey bu sifaadka ilaahay sugidooda waxaan akhrin buu idhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilayhi yascadu lkalimu ayiban ayaan arin buui sifay sugaysaa saasaan ku sugi buui ilaahay shabah iyo maal laga anfiyana waxaan akhrin buu idhi laysa ka milihi shayun baan akhrin buui intaasaanan ku gaabsanaya sifada ilaahay waa sugan tahay wax u egna ma jirto soo ma jeed ninkii tijaabadaydoo kale tijaabiyana garashada aan gartay oo kaleu garan doonaa buui bal tijaabiya buui natiijada yani waxa weeyaan aan aan gaadhay ayuu gaadhi oo meeshaa unbu warkiisu kusoo dhammaan buuhi ninkii si rasmi ah cilmulkalaamka u dhex gala soo ma jeed ceel marka nin galaa laga warsadaaye fakhruraazi warsada fakhruraazi iyo shahrastani iyo baaqillaani iyo ninkii la dhihi jiray maaratay imaamulxaramayn iyo raggii cilmulfalsafada iyo cilmulkalaamkan dhex galay madhabkan ashcarigaa isku taxallujiyay cimrigooda ku dhammaystay raggan warsada ah, laytanii midtu calaa madhabi wacaqiidati alcajaa'is bay dhihi jireen markii dambe intay wareeraan oo ku wareeraan waa ninka iskale faqraasigu yani abyaaddii ahayd nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu ninkii iska lahawn markay wareeraanba waxay dhihi jireen akhiiran alla maan habraha caqiidadooda ku dhinto habraha caqiida habruhu waxay caqiidaysan yihin mataqaan habraha aan falsafiya waxba akhrisanin maxay caqiidaysan yihin ilaahay inuu kor jiray caqiidaysan yihin soo ma ha ilaahay kor buu jiraa sifaat buu leeyahay ilaahay waa ina maqlahayaa soomay rumaysa wuu ina arkaa iska jira habruhu caqiidadaasay rumaysan yihin caqiidadii habraha bay akhiiran kusoo noqdeen oo wasunna saas falsafadu markay warrisay kadib arrimahaasoo dhan ma aha war aan iska leenahaye kulli kitaabtoodii ay ku qoreen baa wada sheegnay iyagaana wada qoray kutubta iyada intaasi marka ashaacirada iyo odayaashoodii iyo mualifko yani muasiskoodii iyo raggii uga dambeeyey aynu kaga baxno waxaynu ku gabagabaynaynaa insha allahu tacala bal dhankii dariiqooyinka iyadana waxaan hayaa isagana kitaabka algunya liaalibi ariiqi اlxaq liaalibii ariiqi اlxaq waxaa iska leh ashaykh cabdulqaadir aljaylaani algunya liaalibii ariiqi اlxaq isaguna muxuu masaladan ka qaba horta sheek cabdilqaadir jilaani ama jiili kolba taa tidhaahdaba waxyaalaha faraha badan ee u nisbaynayaan iyo kufriyaadkan iyo shirkiyaadkan iyo waa been abuurad manaaqibkan ay dusha ka saarayaan waa been abuurad wax jira ma ah wuxuu ahaa imaam xambali ah faqiih ah madhabkiisu xambali buu ahaa shaafici ma ahayn xagga usuushana wuxuu ka ahaa sidoo kaleeto madhabkii imaamu axmed buu raacsanaayo salafi buu ka ah walow akhtaa iyo khaladaad u leey marka meesha ay kala qaadeen baan anu garan waayo meeshay kala qaadeen baa ii soo bixi wey laanna waxa weeye shaaficiyay ahaayeene shaafici ma ah kuwan soomaalida baan ka hadlay shaafici shaafici mee waa xambali horta madhabkiisa waa mar labaade ashaaciray ahaayeene ashcari ma ahee masaa-isha markuu taqriirinayo intooda badan khaasatan sifaatka iyo salafkii iyo asxaabtii iyo taabiciintii imaam axmed wuxuu ka soo gaadhay madhabkaasuu wax ku taqriirinaya marka meeshay kala qaadeen baan garan waaya malaha waxa weeyaan awraadda iyo waa lagu fitnoobay ficlan dariiqooyinka ku fidnoo waxyaalo badan baa loo tiirayo isaguna waxyaalo fara badan oon sugnayn oo adkaar fara badan oo aan asal lahayn buu meesha ku qoray saas way maanaa ayib almuhim maqsuudkeenna aan u dhimaadne kitaabka safxada konton iyo afar wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacala baab wuxuu guntay uu ku magacaabay baabu baabun fii macrifati saanici caza wajalla alla barashadiisa wuxuu yidhi wahuwa bijihati alculuwi mustawin cala alcarshi muxtawin cala almulki muxiitun cilmuhu biاlashyaa ilayhi yascadu lkalimu ayib wuxuu leeyahay xagga saruu jiraa alle carshigiisuuna ka sarreeya milkigiisana waa koobay cilmigiisuna wax walba ayuu koobay daatadiisuna carshigay ka sarraysaa cilmigiisuna meel walbuu joogaa intaa keliya mahe meel kale haddana wuxuu ku yidhi safxada konton iyo lixaad waalmaa'u fawqa asamaai saabicati wa carshu alraxmaani fawqa almaa wallahu tacaala cala alcarshi biyuhu samada toddobaad biyaha ka korreeya buuhi biyahaana carshigiibaa ka korreeya buuhi carshigana allah kasii korreeya buui mar kale haddana dhegaysto saddexaad wuxuu yidhi isla safxadaa dhexdeeda walaa yakhluu min cilmihi makaanun walaa yajuusu wasfuhu biannahu fi kulli makan bal yuqaalu inahu fi الsamaa'i cala alcarshi kama qaala caza wajalla hanaa'uhu alraxmanu cala alcarshi istawaa wa qowlihi uma istawaa cala alcarshi wa qaala tacala ilayhi yascadu alkalimu اطayibu والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الأمة إسلام الأمة lama qaala lahaa ayna allah fa faashaarat ila asamaa nusuus badan oo aan qaarkeed soo marnay laga deliishanay wuxuu leeyahay asheekh cabdiqaadir aljaylaani ma bannaana buu leey ilaahay cilmigiisa meelna kama marhna cilmigiisiiyo ogaantiisu meel walbay joogtaa oo cilmigiisu meel walba waa jooga waa nala socda wax ka wax hoosbaxaya ma jiro walaa yajuuzu wasfuhu biannahu walaa yajuusu wasfuhu biannahu fii kulli makaan ma bannaana ilaahay in lagu tilmaamo meel walbuu joogaa lama dhihi karuu leh shek abdiqaadir jilaani ayib laakiin waxaa la dhahayaa iska daaf inaan dhahna ilaahay meel kastuu joogaay taasi ma bannaane waxaan dhahaynaa buu yidhi alle kor buu jiraa carshigiisuuna ka sarreeya siduu qur-aanka ku sheegay alraxmaanu cala alcarshi istawa uma istawaa cala alcarshi ilayhi yascadu lkalimu ayib xadiidkii gabadhi uu nebigu yidhi ayna allah ee ay tidhi kor buu jiraa hadalka uu sii wado wuxuu yidhi wayanbaqii ilaaqu sifati listiwa min hayri ta'wiil sifatu listiwa in la ilaaqo ayaa haboon iyadoon la awilin wa annahu istiwaau daati cala alcarshi waa daatadii ilaahay oo carshiga ka sarraysa walaa calaa macna alistiilaa'i waalhalabati kama qaalat ilmuctasilabu ma bannaana in la yidhahdo istawlaa iyo istiila iyo qahri baa looga wadaa siday muctasiladu yidhaahdeen in la yidhahdo ma bannaana buud meel walbuu joogaa in la yidhahdana ma bannaana waa in la yidhahdo ilaahay sama kor buu jiraa carshigiisuna ka sarreeya rabbi subxaana wa tacaala hadalkaasi hadallo kaloo yani la midana wuu sii wadaa wuxuu yidhi mar kaleeto safxada konton iyo toddobaad wuxuu leeyahy shek abdiqaadir jilaani walaa yakhfaa cala shayin min cibaadihi wa kownuhu caza wajalla cala alcarshi madkuurun fi kulli kitaabin anzala cala kulli nabiyin arsala bila kayf inuu ilaahay carshigiisa ka koreeyo ee meel walba uusan joogin kutubtii ilaahay soo dejiyey oo dhan bay ku taallaybu kutubtii oo dhan saasaa ku taallaybu ilaahay inuu kor jiro subxana wa tacala soo ma jeed warku marka wuxuu ku egyahay war ninkii qur-aan raaci lahaawna qur-aankii waka ninkii axaadiis raaci lahaayowna wakaa ninkii ijmaacii salafka raaci lahaayowna wakaa ninkii raaci lahaa abulxasan alashcari raaci lahaayo ashcariya ay googoysowna ee tacasub ashcari ku jirowna waka abulxasan iyo kutubtiisa ninkii imaamu shaafici raaci lahaayo shaafici u tacasubayowna imaamu shaafici warkiisii waka aan soo marnay ninkii cabdulqaadirijaylaani ku qufulan yahayow oo dariiqo ahowna sheekh cabdulqaadirijaylaani warkiisii waka kulli isku meel bay mareen soo saas maaha maxaa intaa kadib la raadinayaa marka intaa kadib waxaa la raadiyey soo maaha maadaa bacda alxaqi ila alaal hada wabilahi towfiq wsal allahuma w sllam ala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi